subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falqaynta wararka oo subax walba ad ka dhegaysataan k n wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa subaxnimo talaadaha taariikhdan ay ku beegantahay tahay toddobada bisha kooiy tobnaad labada kun saddex iyo labaatanka qodobada saaka aad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah allah u naxariistee magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya waxaa ku geeriyooday maray ku-xigeenkii koowaad ee golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka maxamed xasan barro kaasi oo muddooyinkii dambe ku xanuunsanayay isbitaal ku yaala halkaasi taariikhda fanaankaasi ayaan barnaamijka inta badan ku eegi doonaa sidoo kale waxaan barnaamijka falqaynta aad ku dhegeysan doontaan magaalada guruceel ee gobolka galguduud xalay waxaa ku dagaalamay hubaysan iyo ciidamada ammaanka iyadoona dagaalkaasi uu ka dhashay khasaaro iskugu jira oo dhaawac laamaha ammaanka magaaladaasina waxay baadagoobayaan maleeshiyada dagaalka la gashay ciidamada ammaanka wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada gurceel ayaan idiin soo gudbin doonaa xubintii kalmaan ayaa qayb ka ah wixii nagu soo kordho iyo qodobadaasi ayaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan oo mar kaliya falqaynta wararka heestaasi waxay daafur wahayd barnaamijka falaqeynta wararka oo subaxlaba ad ka dhegeysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya waxaa xalay ku geeriyooday allaha u naxariistee fanaankii wenaaye maxamed xasan barrow oo kaasi oo muddooyinkii dambe ku xanuunsanayay isbitaal ku yaala magaalada nairobi maxamed xasan barrow ayaa ahaa maray ku-xigeenkii golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka wuxuuna ka mid ahaa fanaaniintii farakutiriska ahaa oo aan ka tegin dalkooda soddonkii sano ee lasoo dhaafay allah u naxariistay maxamed xasan barrow ayaa ku dhashay sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug balse waxa uu ku soo barbaaray magaalada caasimadda ee muqdisho fanaanka maxamed xasan barrow ayaa waxa uu ka mid noqday fanaaniintii kooxda waaberi isagoo ka mid ahaa fanaaniin jishay riwaayado badan kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii ayuu ka mid noqday fanaaniinta ka qayb gashay tartankii hirgelinta heesaha wuxuuna kadib noqday fanaaniin ka mid noqotay kooxda waaberi kun sagaal boqol iyo siddeetankii ayuu ka mid noqday hobollada waaberi hargeysa isagoo riwaayadihii ugu horreysay ee uu ka qayb galo waxa ay markaasi ahayd riwaayaddii galbeed waa la xoreeyey waxa uu kaloo uu ka mid ahaa fanaaniintii riwaayaddii jishay bidaar sabiq bay kugu gashaa oo uu aalifay abwaankii ou alifay abwaankii xasan cabdullahi iyo xasan geni fanaanka allah u naxariistay maxamed xasan barrow heesaha uu luuqeeyey waxaa ka mid ahaa heesta caanbaxday ee muqdheer wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo sidoo kale maarayaha tiyaatarka qaranka iyo mas-uuliyiin kale ayaa ka tacsiyey geerida ku timid maxamed xasan barrow maray ku-xigeenkii koowaad ee golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka abwaan makii xaaji banaadir oo nagu soo booqday stuudiyaha idaacadda kulmiye ayaan wax ka weydiinay taariikhda maxamed xasan barrow iyo geerida ku timid intaba waxaa nala jooga maray ku-xigeenka tiyaatarka qaranka soomaaliyeed abwaamaka xaaji banaadir abwaamaka soo dhawow marka xigta tacsi gudashadaada abwaan maxamed xasan barrow inna lilahi wa innaa ilayhi raajicuun inna lilahi wa innaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun allah u naxariisto mare ku-xigeenkii ustaad maxamed xasan barow marxuumka horteena allah cafiyo kitaabkiisa midigta allah ka siiyo khabrigiisa allah u nuuriyo janatulfirdowsa ilaahay ha ka waraabiyo dhammaan abwaaniinta soomaaliyeed fanaaniinta soomaaliyeed meel walba oo dunida guudkeeda ka joogaan dal iyo dibadba gaar ahaan gobolada qaranka ee waaberi dhammaan caruurtiisa waalidiintiisa walaalihiisa qaraawadiisa ehelkiisa oo innagaba kow aan ka nahay dhammaanteen samiri imaan allah naga siiyo marxuumka maxamed xasan barow aamiin shaksi noocee ayuu ahaa marxuumka waayo badanaa isla qaadanay samari imaan allah naga siiyo adduunyada horta saan waayo lees lama joogaayo naf walba geerida way dhadhaminaysaa allah subxaana wa tacaala waa noo caddeeyey qowlkiisa ayuu noogu faahfaahiyey faahfaahin kale noogama baahnaa kullu nafsin daa'iqat lmowt wa inamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamati faman zuxzixa can innaari waudkhila aljanna faqad faaza wama alxayaatu addunya ilaa mataacu lquruur maanta dacuu u baahan yahay nafta meel loo soo joogo ilaaha og adduunyadan iga horeey aan kaa dambeeya le waaye qafkiid shalay aragti maanta ma arkaysid qafkiid maanta aragti beri ma arkaysid xugunka xugun alla waaye cid wax ka bedeli kartana ma leh maxaa yeelay adduunyada hiloobaa loo qabaa mana la heli doono aakhirana hilmaana loo qabaa mana la huri doono tan dambe allah noo suubiyo gefkeena iyo geerideena ilaahay ma kulmiyo taqwada towxiidka iyo toobada allah nagu dilo marxuumka maxamed xasan barow allah cafiyo ilaahay naxariistiisa janno ha ka waraabiyo qabrigiisa allah u nuuriyo kitaabkiisa midigta allah ka siiyo janatulfirdowsa allah ka waraabiyo abwana waad mahadsan tahay maalmihii ugu dambeysay waxa uu ku xanuunsanayay magaalada nairobi in badan waa la soo shaqeyseen maxaa nooga sheegi kartaa taariikhdiisii iyo sidoo kale fankii intii uu ku guda jiray asaga wax badan wuxuu ahaa waa beri hargeysa mhm. wax badan sanooyin badan wuxuu ahaa waa beri hargeysa marka fanaaniin iyo abwaaniin ay isla ahaayeen waa beri hargeysa waynala joogaan oo iiga fara dhuudhuuban qeybtaasi hore laakiin markuu yimid uu inta usoo wareegay shaqooyin badanaa isla qabanay howlo badanaa isla qabanay xanuunkiisa markuu xanuunka kusoo bilowday cisbitaal hindiya ku yaallo waxaa loo qaaday hindiyaa lagu soo daaweeyey kadib muqdishaa lagu soo celiyey haddana xanuunkii haddana xoogaa waxbuuda dareemayey haddana nairobiyaa loo qaaday nairobi haddana cisbitaal uu galay kadib wuxuu aaday maraykanka dhowaan uu ka yimid ma ku soo daahin marka intaas waaye kaasini wuxuu ahaa abwaan maki xaaji banaadir maray ku-xigeenka labaad ee golaha murtida iyo wacyigelinta tiyaatarka qaranka oo markaasi inoogu warramayay geerida ku timid fanaankii weynaa maxamed xasan barrow oo xalay ku geeriyooday magaalada nairobi caasimadda dalka kenya wixii ku soo kordha wararkeeni barnaamijyada dambe ayaad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka falaqaynta wararka شيء مسكلون weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqaynta wararka oo subax subaxdhab aad ka dhegeysataan idaacadda kulmiye ee muqdisho haddaan eegno magaalada guruceel ee gobolka galgaduud waxaa xalay ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada ammaanka iyo maleeshiya hubaysan dagaalkaasi oo daqiiqado ka socday magaaladaasi ayaa waxaa ku geeriyooday sida ay sheegeen dad shacab ah oo gaaraya tiro ahaan laba qof iyadoona ciidamada ammaanka ugu dambeyn maleeshiyadii weerarka soo qaaday ay kala ceeriyeen ilaayo haatan wax wara kama soo bixin maamulka degmada iyo sidoo kale saraakiisha laamaha ammaanka magaalada gurceel hase yeeshee maleeshiyada weerarka qaaday ayaa la sheegay in laga saaray magaalada inkastoo ilaa iyo haatan tiradooda aan la ogeyn saraakiisha laamaha ammaanka ayaa waxa ay sheegeen in weli ay baadi goobayaan maleeshiyada weerarka soo qaaday ee ciidamada ammaanka kula dagaalantay gudaha magaaladaasi magaalada gurceel ee gobolka galguduud ayaa mararka qaar waxaa ka dhacay iskoormaadyo u dhexeeya ciidamada ammaanka iyo maleeshiya hubaysan oo la ogeyn halka ay ka timid iyadoona dadka deegaanka ay sheegayaan in magaaladaasi ay ku badan yihiin dadka shacabka ee iska wata qoryaha saraakiisha laamaha ammaanka oo dhowr mardignino ka soo saaray awaamiirta la xiriirta in magaaladaasi aan lagu dhex wadan karin qoryaha sharci darrada ah hase yeeshee ilaa iyo haatan wax ka hirgala ma jiraan waxaana magaaladaasi mararka qaar ku dhex mara ciidamada ammaanka dagaal u dhexeeya maleeshiya hubaysan iyo kuwa laamaha ammaanka qaabilsan gudoomiyaha degmada iyo sidoo kale taliyaha booliiska magaaladaasi oon la xiriirnay ayaa inoo suurtagal weyday inaan qadka telefoonka ku haleelno si aan wax ugu weydiino dagaalka xalay ka dhacay gudaha magaaladaasi oo sababay khasaaro iskugu jira dhimashiyo dhaawac gabagabada barnaamijka falqaynta wararka aan isla soo gaarnay waxaad kusoo dhawaataan xubinta kalamaan hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa aryaadhaha kale maana anigu beriga waxaan dhihi lahay roonow u roonow raxmaanow soomaalida u roonow war abdulow aanar walmooshidii dadka daada gaaday roonow allow eebow raxmaan roob nool da'sii warmadayow dadkii daada qaaday waa leedahay ilaahayna roobaadka baryeehe walba maa aftiyo uradaqaynka dhehdi ilaahow rabbiyow naxariista gudaanjo naxariis noosili leymidheegne webiyada butaaciyo berrigoo dhan soo maray eh adahana ka daydayey baafiyey dadkaygii wareerba biyaa kaala tegey kalamaanay waalidiinni iyo wax walba sheegiima wuxuu idin marsiinayaa iyadoo dadkii daad la tegey inaad roobdoon dhigtaan war axmedoo war soomaalida waxaa digniin lagu bilaabay roobka oon bilaaban muddo ka hor dhegna jalaq waa u sii diideen qaar ayaa xataa daadka iyagoo isku dhex sawiraya uu qaaday marka haddaysan wax maqlaynin in ilaahay roobka looga barya ha u siyaadiye soo maaha war soomaalidiisan makasaasan dabeecadiya ma etaa jid harag mareen ahdili kahira oo jid nadiif alanfura ah, Eh. mayleyin kaas maxaana laagaeli war kaas maynininkureebi war jidkaas maynininkureebiyaad leyin war walla weynay malaha soomaalidu suntii hargahay noqotee eh. xilliga abaarta hanala gargaara bay leeyihiin eh. harraad baana dilaya biyahanala siiyana way leeyihiin xilliga roobku ilaahay u shubaan hardaad baana qaaday ahna loo gurmaday leeyihiin baxyaalaannu ka gala roobka hanala siiyay leeyihiin marka anigu waa yaabaye dadka roob iyo jiilaalba bahaayadaha u cabanaya miyay waalan yihiin mise cadan baa laga heesaya warwaaqlo waliintoon mooshiidilankitatuuj muujis ilaahaygu tuuga totoomada dhow u aade warmadee warmadii sida baydhaba ka meelaha dadka roobka ku qaaday aryaxaad baydhaba ka sheegaysaa weligay walaxaanan maqlinaanba maqlayoo gaalkacyow dad ku laayaa la yidhi war cabdulla miyaadan ogeyn gaalkacyo inay webi yamays la yidhaah waar hargeysaaba imika webi yeelatay la yidhaahdo dooxa kama kalluumaysatiin ohe war sanadkan meel kastoo soomaaliya ku taallaa webi yeelato xataa buntlandba uu waa la yaabay hayaay war bashiirama webigii qarnaa fatahay war meelaha togogii iyo webiga iyo waxa dhan isku darmeen waa gobolka gedo dad baana naftooda kuwaaya waaye qaar badanina waa barakaceen qaarna biyahay dhex fadhiyaan hadda gacan iyo gurmadba waa u baahan yihiin dadkaasi soomaaliduna haddaysan u gurmanayn waa ku qasban inay hay-adaha baryaan war fatahaadaha ugu badanu meelay ka dhici jireen waxa ahayd gobolka hiiraan ilaa haddana wax ku dhinta ma aanan maqal waana dadkii ugu horreeyey oo digniinta qaato dhegahoodu furnaayeen sababtoo ah masiibada daadka marar badanay soo arkeen hadda ceel jaallaha qaarkood sii aaday intaan roobku u bilaaban dee waa saxo waa tii la yidhi naftoorad bay kugu aamintaa war dadkii jiray roob magaalo ku horay ramaas ooma baxshee laamigu ku raftaa kanoo kale weligood ma aysan arkin sababtoo ah macal guryihii ku raftay laami iska dhaafe warna miyaw dawlud kulul iyoonay daad hoog badanba antihakiindeernalikudarahewaleeri belada hore rooran ta dambena reeban ta sarana raaran ta hoosena hareeruhuna riixan tan dhexdeennana roob iyo raxmad rabbigeennu ku shubo ragta weligeed ku rushaysanwar raxmadda rabbi allah na siiyo sharteedana allah naga xijaabee ra-iisul wasaare ku-xigeenka saale axmed jaamac wuxuu yidhi dad toban ka badanaa ku dhintay roobabkii ka da'ay dalka dadkana bilo ka horaan u dignay hase yeeshee cid naga dhagaysatay waan weynay haddana waxaan ku dadaalayna u yidhi dadkan ha ugu gurmano diyaaradaha helikobtarada ganacsatadana waa la kulmiya wuxuu kala hadlay in ummadda loo gurmado oo hadda farxaano ma waxaadna leedahay soomaaliya helikobtaro ee dad ugu gurmatay leedahay war gurmudaad ka hadlaysaa kuwa dagaalama xitaa waa leedahay war waxaan maqli jiray roobkii da'a iyo raacada adduunyada aniga wayga raagtay dad dambaabadoo yidhaahe soomaaliya meel kastoo la joogo ilaahay raxmaddiisa waa ka simay laakiin waxaa la yidhi nimco kastaaba nusqaan leh warbow waxaan maqli jiray roobow ruglow kaalay aryaanaha ka cadaad isu wareerihaysiina ayaamahan waa og tihiino eh. rafaad yaa rogmadaa dhooco eh. maray soo roobnaa waada'a eh. rafaad yaa rogmadaa dhooco maray soo roobnaa waada'a war kalmaan ay war ma haysiine owdaanka hadda ka hore wuxuu yidhi kala maqan lagu maqan isku maqan hadda intuu waxaasi ku maqnaa oo soomaalidu gubaabinayey asagaa lagu maqnaayo wiilkiis wiilkiisa ay dileen war wiilka uu daangaallaa u naxariistay cadaalad waa helay sababtoo a ah ninkii dilay maxkamadda ciidamada diltoogashaa ku xukuntay racfaanay ka qaateenoo darajada labaada loo gudbiyey haddana mar kalea ah maxkamadda sare ee ciidamadu toogasho ku xukuntay marlamaadmusnagadwarbowa horaan loo yidhi nin wax dilay dil buu mudan haysaa waxbuu dileye warowdaanko maxkamadda goobjoog u ahay wuxuu yidhi waxaan jiraa buu yidhi gu waxaana maxkamadda ka codsanayaa intaan noolahay in aan cadaalad helo hadda maanta waa ku qanacsan yahay war kalamaanay war ma haysiine gabadha xildhibaanada ahayd marwe cabdi bashiir oo u tartamaysa kursigii baarlamaanka adduunka nairobiyaa lagu soo dhoweeyey safiirkii somalilan ma u yimi warbow aqlow masaajidka ciyaarta baa ka daysid war naga qasin ciyaartii soo dhoweysay waxaa ka mid ahaa xildhibaan kullane iyo taliyihii hore imigreshinka korneyl kofi war mooshinaan keenaynaa miyay dhaheen war warkaa iga qasina xildhibaan kullane wuxuu yidhi madaxweyne xasan sheikh waxaa laga rabaa gabadhii laga codeeyey inuu jawaab ka bixiyo warbow xildhibaan kullane marwe bashiir waa nooshahay igraan taalil nolol iyo geeri meel ma ku sheegay warkaa kusoo boodinine korneel koofina wuxuu yidhi eh. dowladdani waa dowladdii ugu horraysay eh. ee muwaadin soomaaliyeed ka codaysa war korneel koofi ma oga miyaa inuu ka mid ahaa dowladdii ugu horraysay qof muwaadin soomaaliyeeda ah shisheeye u gacan gelisa war koofi doodii dacwada u dambayse eh. maxkamaddii u yeertay ma ka garbaxay war kalamaanay dadka siyaasadda falaqeeya waxay wareejinayaan xukuumaddii kayre inay dhaheen owan alif waa argagixiso xukuumadda xamsane ay diidday xamaas inay argagixiso ku sheegto aryaadaha samigee cabdullana wuxuu yidhi mahay maarayso maahino isku magacya kaalaman mahay maarayso maahino isku magacya kaalaman waar wallaweynay waxaa la yidhi madaxweynihii hore sheikh shariif wuxuu heshiisiinaya baa la yidhi khayre iyo fahad iyo farmaaje markaa sheikh shariif arrimaha somalilan muxuu u geli waayey ubba waxaasi jiraya danina buu kala qabto warnamiyo hortamaysiin war sideey sheekh shariif garaabada heliisiyey war sheekh shariifino waxaasoo dhan heshiisiye ku maqaldana sababtoo hore waxaa loo kaloo yidhi soomaalaha heshiiha lagula heshiiye haye la heshiinaya marka war waxaa kaloo la yidhi cid kastoon heshiis dhexe lahayn lala heshiin maahe in dunida heshiis lala noqdana lagu heshii waaye heshiis guud inuu dhaco maxaan ugu heshii weyne war walii kaaleeray dadkun dagaalameeni heshiisa fadaayan lanki heshiisii fadin usiiba heshiisiisa baahan warmow soomaaliya heshiisa dunidana heshiis laa ninka ku dhawaaqay xasan shiikh buu ahaa naw hadda maxaa la heshiisiinayaa markaa war cid kastoon heshiinayni waa inay heshiisaan soo lama dhihin war horta sheekh shariif muxuu carabta heshiisiin waaya si ay israa'iil iskaga celiyaan war madayow sharif xasan lama sheegin waar bislow hanugu buqin orodoo reeriinni qabo haddaynaan heshiinayn haddaynaan heshiinayn waynaynu kala hadhnaa kala hawl yaraysanaa war bashiirow anna waa shirbaahe waxaa la yidhi isma hurtaan heshiis ahayn kala harta kahaybad roon fariimahaasi ee xubintii kalamaan kasii horreysay waxay gebgabo u ahaayeen barnaamijka falanqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkaa in kala socodsiinayay shariif sheekeen uu farsameynayey nabadgelyo